bsm اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والصلاة والسلام عlى أشرف الأنbiyاء والmرسلين نبيina mحamd وعlى آlه وصaحبه وسلم تسليما كثيرا اللهma cلمna ma ينfعna وانfعna bma cلمtna اللهma إna نسألka الفقه في الdين رb اشhرح lii صدري وysر lii أmrي واxlل cقدة min لساني yfqه qwlي waxaan kusoo jiray صفaة الصلاة waxaan ka soo hadalnay arkaan الصلاة marka mualifku xagga dambe wuxuu ka raaciyey masaa'il mutafariq oo ziyaadaadkiisii uu ka ziyaadiyey muxararka ka mid ah wuxuu uhi mualifku raximah allahu tacaala qultu waxaan idhi yusanu waxaa la sunneeyaa idaamatu nadarihi qofkii tukanayay araggiisa inuu ku joogteeyo ilaa mowdici sujuudihi halka uu ku sujuudayo waayahay arrinkaasi waa sunno oo qofku intuu salaada ku jiro inuu eego mowdica sujuudiisa sida ayaa khushuucda u dhow iyo tawaaduca laakiin waxaa laga soo reebayaa oo qofku markii u atixiyaadsanayo ee waxa weeye fartii musabixada ahayd ama murdisada ahayd uu fiiqayo fartuu eegayaa ee mawdica sujuudiisa markaas ma eegayo laakiin xaaladaha kale oo idil wuxuu eegayaa mawdica sujuudihi si uuna araggiisa u baahin oo kolba meel uusan u eegin waqiila waxaa la yidhi yukrahu waa la kahdaa taqmiidu labadiisa indhood inuu isku qabto oo dadka dhahaya arrinkaasi waa qolo shaaficiyada ka mid ah sheekh layidhaahdo alcabdari arrinkaas qaba wuxuuna ku raacay taabiciinta qaar ka mid ah maxaa yeelay ayaa sidaa samaysa markay tukanayaan indhaha isku qabtaan nabigana lagama warin calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa toona inay arrinkaas samayn jireen wuxuu laakiin imaam nawowi wa cindii agtayda laa yukrahu lama kaahdo arinkaas oo indhaha inuu isku qabto shay makruuha ma aha in lam yakhaf hadduusan ka baqin dararan wax dhib ah naftiisa wax dhiba ah oga baqin waxa weeye makruuh ma noqonayo inuu indhihii isku qabto waa shay mubaaxoo jaa'is ah waxaabaa laga yaabaa sidaas inay khushuucda u dhowdahay khaasatan qofka hadduu ku tukanayo meel waxa weeyaan buuq iyo waxa weeye ay ku badan yihiin dhaqdhaqaaqo ama meel sawirro iyo wax ku yaallaan hadduu ku tukanayo de indhihiisa uu isku qabto sidiisa sawirada iyo waxyaabahaas u mashquulinin ayaabaad mooddaa inay munaasab tahay wax nas oo ku soo arooray inay arrinkaasi makruuh yahayna ah, ma uu jiro laakiin hadduu naftiisa dib oga boqo maalan meeshu waa meel halaq galeen ah wuxuu ka cabsanayaa in eh, wax qaniino amaba nijaasuu ka cabsanaya oo meel nijaasaad ku badan yihin marka nijaastii uu iska ilaalinaya oo eh, iska eegaya dee markaas inuu indhaha isku qabto ma fiicno makruuh bay noqonaysaa wlkhushuucu wayusanu waxaa la sunneeyaa alkhushuucu khushuuc baa la sunneeyaa wa tadaburu lqira'ati qiradii in la tadaburaa la sunneeyaa oo qiradii loo fiirsado macnaheeda qur markuu qofka akhrinaya oo macnihii u fiirfiirsado ayaa sunno ah wadikri dikrigiina inuu u fiirsadaa sunno ah wadukuulu salaati salaadii inuu galaa sunno ah binashaain firfircooni inuu ku galo wa faraaqi qalbin iyo qalbi faaruq ahoo adduunyada howlaheeda iyo mashaaqisheeda ka maran waxaa sunnaha khushuuc khushuucduna weeye qofku inuu qalbigiisa ku soo xaadiriyo inuu hortaagan yahay allihii weynaa ee boqorka ahaa isla markaana qalbigiisu u hogto ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaqdhaqaaqana uu iska ilaaliyo macaanida waxaan uu uu ku tadaburo khushuucda asaaskeedu waa intaa wixii intaa sii dhaafsiisan ee ah inuu qalbigiisu jilco iyo inuu ooyo de waxa weyaan waa ziyaadatu khayr iyo khushuucdiide oo lagu sixil dheeraaday weyaan laakiin qofku hadduu intaan soo sheegnay la yimaado waxa weyaan xuduur qalb qalbigiis inuu xaadir yahay oo adduunyadiisa ku fikiraynin isla markaana waxaanuu ahrinayo salaada dhexdeeda qur iyo adkaartii uu tadaburayo isla markaana eh, waxa weeye eh, dhaqdhaqaaqi iska ilaalinayo khushuucdii way u waxaana taas daliil waa ah inay sunno khushuucdu qowlka ilahi u qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waxaa liibaanay muminiinta waa kuwa salaadooda ku khushuucayuu ilaah yidhi waayahay waxaa kaloo sunnaha qofki inuu qiradii tadaburo qur-aanku ahrinayo si markaa khushuucdii ugu xasiisho waayahay dikriga sidoo kale uu akhrinayo sida tasbiixaadkii iyo takbiiraadkii inuu ku tadaburo u fiirfiirsado waa sunno waxaa kaloo sunno ah qofkii inuu salaadii ku galo firfircooni iyo nashaad oo uusan ku gelin wahsi iyo culays maxaa yeelay arinka dambe ee ah qofkii inuu yani isagoo caajis ah ama wahsi uu ka muuqdo salaadii uu galo waa tilmaamihii lagu tilmaamay munaafiqiinta waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala buu ilaah salaadii u kacaan munaafiqiintu waxay u kacayaan ayaga oo wahsanaya waaya sidoo kale waxaa sunno ah, salaadii inuu ku galo bifaraaqi qalbin qalbigiisa oo ka faaruq ah, oo ka maran adduunyada howlaheeda hadday qalbigaaga adduunyada howlaheeda ay oo markii salaadda aad gelaysaba waxa weye adduunyadii aad ku fekerayso dee markaasi khushuuc heli maysid salaaddii macaanideedana ma dhadhaminaysid waxa weye salaadaasna ma noqonay salaaddii ilaahay qur ku tilmaamay ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar waaya marka qofku waa inuu qalbigiisa ka saara adduunyadii markuu allahu akbar leeyahay ilaahay baa wax kasta ka weyn de waa macnahaasi wuxuu ka dhigan yahay inaad wax kastaoo ilaahay ka soo hadhay qalbigaaga aad ka saarayso ilahay aad u jeedsanayso cibaadadiisa laxadaadkaa yarka ilahay aad hortaagantahay yadayhi labadiisa gacmood inuu yeelaa sunno ah taxta sadrihi laabtiisa hoosteeda aakhidan asagoo ku qabanaya biyamiinihi midigtiisa yasaarahu bidixdiisa waducaau inuu ku ducaystaa sunno ah fii sujuudihi sujuudiisa waxaa sunno ah inuu labada gacmood uu laabta hoosteeda u dhigo markuu taagan yahay weeye ama markii uu fadhi ku tukanayo oo uu dhaho midigtiisa ku qabto bidixdiisa dhudhunka inuu dhudhun ku qabanaya ma gacanta ee waxa weeye gacanta midigta ah, ee baabacadeeda ama cukurkeeda wuxuu ku qabanayaa gacanta bidixda ah cukurkeeda qayb ka ah iyo cumaancumta halkan ay iska galaan cukurkiiiyo dhudhunka gacanta iyo dhudhunkii qayb ka mid ah ayuu sidaa u saarayaa waxa weeye laabta hoosteeda xuduntana ka sarraysa caloosha kuma qabanayo xudunta korkeeda kuma qabanayo halkaa luquntana ma saaraysa dadka qaar ay sameeyaan halkaa ayuu saarayaa sidaas ayaa adabkuna u dhow sunnadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku soo aroortay xikmada ku jirtana waxay dhaheen culimmadu gacmihii ayaa laga ilaalinaya dhaqdhaqaaqa waxaana loo muujinaya ilaahi subxaanahu wa tacaala adab iyo tawaaduc waaya wducaau qofki ku ducaystaa sunnaha fii sujuudihi sujuudiisa maxaa yeele nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ama asujuudu faakiruu fiihi min adducaa faqaminun an yustajaaba lakum sujuudda wuxuu ku badiya ducada waxaad mudantihiin in lidiin ajiibo ducadiinna waxaa kaloo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam adoonku wuxuu u dhowya rabbigiisa markuu sujuudsan yahay ducada badiya marka sujuudda in aada lagu ducaysto ayaa sunnaa weliba ducada ma'huurka ee nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu sujuudda ku ducaysan jiray ayaa sii fadli badan sida inuu dhahoo kale allahuma kfir lii denbii kullahu diqahu wajillahu awalahu waaaakhirahu sirahu wacalaaniyatahu wa an yactamida inuu cuskado ayaa sunno ah fii qiyaamihi istaagitaankiisa uu ka istaagayo min asujuudi sujuda iyo quudi fadhiga calaa yadayhi labadiisa gacmood inuu cuskado markuu ka kacayo sujuudda ee uu fadhiisanayo ama markuu fadhiga ka kacayo ee uu istaagayo labada gacmood inuu cuskado ka dhigo ayaa sunno ah ma aha inuu bawdyada saaro oo bawdihiisu ku kaco waa inuu labada baabacood dhulka uu saaraa oo markaa dhulka asagoo cuskanaya uu kaca sida nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay dadka qaar faadh bay doontaanoo faadh bay sidaa dhahaan dee taasi waxaa weeye sunno meehee waa inaad gacmaha fidisaa oo dhulka saa u saartaa wey wa tawiiru alqiraa'ati aluulaa ragcaddii hore qiradeeda in la dheereeyo cala ahaaniyati tii labaad in laga dheereeyo ayaa sunno iyadna ah filasaxi wejka asaxnimada badan haddaan qabanno labada ragcadood mid ahaan midda hore qiradeeda in laga dheereeya midda dambe ayaa fadli badan oo sunno ah salaada duhur iyo salaada casar iyo salaada subaxda sida nabiga calayhi salaatu wasalaam kaga soo aroortay axaadiidka ku sugan saxiixaynka waayahay ragcadda ragcadda ka horeyso ayay ka dheertay khaasatan labada ragcadood ee hore Ehm, waayahay laakiin salaada maqrib ayada labada ragcadood waxa weeye lama kala dheeraysiinayo cishahana saas oo kale laakiin duhurka iyo casarka iyo subaxda saddexdaasi way soo arooreen wadikru dikri ayaa sunno ah ilaahay in la xuso bacdahaa salaada dabadeeda in dikri lala yimaado salaada dabadeeda iyadna waa sunno markii qofku salaada ka baxo adkaartii nabiga calayhi salatu salaam ka soo aroortay inuu la yimaado waa sunno waxaa ka mid ah qofkii inuu istikfaar la yimaado astaqfirullah astaqfirullah saddex jeer dhaho allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta rabbana ya daljalaali walikraam allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik inuu dhaho inuu soddon iyo jeer tasbiix iyo soddon jeer taxmiid iyo soddon jeer takbiir iyo laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lmulk walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir uu kusoo gebagabeeyo sidoo kale ayad kursiga inuu ahriyo salaad kasta oo farad ah dabadeeda nabig wuxuu hi calayhi wasalaam qofkii ayad kursiga akhriyaa salaad kasta oo farad ah dabadeeda waxaa weeye jannada gelitaankeeda wax u diidaya ma jiro oo ahayn in uu dhinto keliya geeridu umaa jannadii ka xigta wa an yantaqila inuu u guuro ayaa sunnaha qofkii linnafli sunnihii min mowdici fardihi halkii uu faradka ku tukaday inuu ooga guuro ayaa sunno ah wa afdaluhu waxaana u fadli badan guuritaankaas ilaa beytihi gurigiisa inuu salaaddii sunnaha ayd u raro waxaa sunno ah salaada sunnaha markii uu la imaanaya qofkii halkii faradka uu ku tukaday inuu ka guuro oo meel kale uu ku tukado oo halkii faradku uu tukaday uusan ku tukanin sunnihii ayaa fadli badan oo sunno ah oo xikmada ku jirtana waxaa weeye si uu qofkii u badiyo meelaha uu ku sujuudayo maxaa yeele yowma alqiyaamo qofkii u markhaati kacayaan meel kastuu qof ku uu markhaati kici sayid calina waxaa ka soo arortay radi allahu tacala canhu inuu yidhi sunnada ah qofkii imaamka ahaa in uusan sunnihii la imaanin ilaa uu meeshii ku tukaday faradka uu ka wareego waxaana u fadli badan salaada sunnaha inuu u raro gurigiisa oo gurigiisa ku tukado meeshuu kaga tukan lahaa masjidka inuu salaada sunnaha gurigiisa geeyo ayaa fadli badan nabigu wuxuu hi calayhi salaatu wasalaam salluu ayuha annaasu fii buyuutikum dadoo guryihiinna ku tukada fa ina afdala salaati almar'i fii beytihi ila almaktuuba qofka salaadiisa waxaa u fadli badan salaada uu gurigiisa ku tukado marka laga reebo faradka marka maanta waxaad moodaa dadku inay inta badan sunnadaas khilaafeenoo salaadaha sunnada ah. waxaad arkaysaa in masjidka lagu tukanayo qofku markuu gurigiisa tago sunnaba uusan tukanaynin waxaa weeye hawlihii adduunyada uu ku mashquuli dadku intay la qabsadeenba waxay kuleeyahay haddaad sunnada u sheegto guriga haddaad tago sunnadii waaban iloobi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa ma yeeli jirine sunada gurigiisuu geen jiro gurigiisa ayuu ku tukan jiray markuu gurigiisa usoo galo waxa u horreeya uu waxay ahayd inuu cadaydo dabeetana salaadihii sunnaha uu tukado gurigaa ku barakoobaya nabigu wuxuuhi alayhi salaatu wasalaam guryihiinna ha ka dhiganina qubuur ee salaadihiinna bar ka ah ku tukada ilaahay baa ku barakaynayo nuur ee ku dhex dhigaya guryihiinna idaa sallaa ay tukadaan waraa'ahum ragga gadaashooda nisaaun dumar hadday ku tukadaan maka kuwii xataa yansarifna ilaa ay ka tagaan dumarkaasi raggii way nagaanayaan oo joogayaan haddii masaajidkii rag iyo dumar ay ku tukanayaan waxaa habboon markii salaada laga baxo raggu inaysan markiiba bixin ilaa ay dumarkii ay ka baxayaan dumarkuna hore ha u baxaanoo markii salaaddii laga baxo waxba adkaar iyo ducayaysan sugine hore ha baxaan dabeetana markii dumarkii ay baxaan ayay raggii ka dababaxayaan waxaasaa loo leeyahay wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam raggiiyo dumarka wax haajisa uma dhexaynin oo waxa weeye dumarku xagga dambey ku tukan jireen masjidka waxaan hadda innaga masaajideenna ku xidhan ee dumarka meel gooniya loo sameeyey oo musalla ah oo u xidhan maysan jirin saa darteed buu nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam khayru sufuufi rijaali awaluha wa sharuhaa aakhiruha wa sharu sufuufi nisaa'i awaluhaa wakhayruhaa aakhiruhaa sufuufta ragga waxaa u khayr badan kuwa hore waxaana u liita u shar badan kuwa dambe sufuufta dumarkana waxaa u shar badan kuwa hore waxaana u khayr badan kuwa dambe intaa nabig alai slam wuxuu kala ilaalinaya raggii dumarkii marka waxaa si ay u leeyihiin culimmadu waxaa weeye sidaysan ikhtilaad u dhicin oo raggii iyo dumarkiina isku dhex yaacin khaasatan hadduu masaajidka leeyahay hal <clears throat> madkhalo laga soo gelayo oo raggii dumarku aysan madkhal kala duwanaysan lahayn laakiin waktigeenna arrinta kumada daqmaysooo waxaa weeye dumarkuna waxay leeyihiin masallo gooni ah iyo albaab gooni ah ragguna waxay leeyihiin albaabay ka baxaan marka iskuma khaldamayaanba waaya wa an yansarifa inuu eh, gadoomo ama inuu baxo ayaa sunno ah qofkii tukanayay fii jihati xaajatihi dantiisa iyo muraadkiisa dhinaca ay jirto wailaa haddii kale oo xaaje ama muraad toona uu jiha mucayan isku lahayn fa midigtiisa ayuu u leexanaya u baydhaya qofka salaada markii uu tukado ee masaajid ka baxayo laba midu weeye inuu xaaje uu leeyahay muraad uu dhinac mucayana ka leeyahay uu xaajada ka lahaa u baxayaa haddii laakiin wax muraad ah oo jiha mucayana ka jira uusan jirin oo iska baxayo dhanka midigta inuu u baydo ayaa fiican maxaa yeelay dhanka midigta ah waa la jecel yahay sharcigu hadiya jeer uu booriyaa qofku inuu midigta raaco watanqadii way dhammaanaysaa alqudwatu xidhashadii ama isku xidhnaanshihii imaamka iyo ma'muumka bisalaami limaami imaamka salaamu naqsigiisii ayay ku dhammaanaysaa falilma'muumi haddaba ma'muumkii waxaa u sugnaaday oo xaq uu leeyahay an yashtahila inuu ku mashquulo oo naftiisa ku shugliyo biducaain duco wanaxwihi iyo wax duco la mid ah uma dabeetana yusalima inuu salaamo naqsado ayaa u bannaan walow iqtasara imaamu imaamkiisa hadduu ku gaabsado calaa tasliimatin hal salaama naqsi sallama asaguuu salaamo naqsanayaa intayni laba salaamo naqsi ayuu la imanayaa wallahu aclam imaamkii iyo ma'muumkii hudwadii ka dhaxaysay ama calaaqadii isku xidhnaanshihii labadoo salaad ka dhaxaysay waxay ku dhammaanaysaa ku soo afjarmaysaa markii imaamkii uu salaada ka baxay ee salaamo naqsado marka ma'muumkii wuu madax bannaan yahay markaas waxaa u bannaan in uu eh, ku mashquulo duco ee eh, uu iska sii ducaysto shardi ma ah imaamkiisu assalaamu calaykum waraxmat ullah u dhaho inuu ka daba salaamo naqsado shardi ma ah ila qudwadiiba way dhammaatee marka wuu iska ducaysan karaa taxiyaadka dambe markiiuu dhammeeyo ducadii uu iska sii dheeraysan karaa waayahay maxaa markaa munfarid weeye kadibna salaamu naqsi ayuu la imaanayaa markii uu ducaysto imaamkiisina hadduu hal salaamu naqsi uu ku gaabsado asagu laba jeer ayuu salaamu naqsigii la imaanayaa oo waxa wey si fadiiladii salaamunaqsiga laba uu u helo horey waan usoo tilmaanay in tasliimada ama salaamunaqsiga waajibka ama rukniga ah ay tahay midda koobaad amaa ta labaadi waa sunno baabun baabkani mualifku wuxuu kaga hadlayaa shuruuddii salaada iyo mawaanicdeedii horey waxaan usoo tilmaanay salaadu inay leedahay shuruudu wujuub iyo shuruud sixa shuruuda wujuubkii waa ka soo hadalnay shuruuda sixadii shuruudii salaadu ka ansaxaysay waxaan soo tilmaaninay han ahayd shantii ayuu mualifka halkan ku sheegayaa laakiin laba ka mid ah iyadoo faahfaahsan ayuu mualifkii noo soo hormariyo oo si fiican uga hadlay waxaa kaloo mualifka ku tilmaami doonaa mawaanicda salaada marka shuruudda iyo mawaanicda farqiga udhaxeeya waa maxay qeexitaankoodana waa maxay shardigu waxaa weeye isilaaxan maa yalzamu min cadamihi اlcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuuduh walaa cadamu lidaatihi waa waxa uu ka laasimaya la-aantiisa la-aan laakiin helitaankiisa kama laasimayso shaygii loo shardiyay in la helo iyo in la waayo toona markaan leenahay shardiga waayitaankiisa waxaa ka laasimaysa shaygii loo shardiyay in la waayo macnaheedu waxaa weeye dahaaradu waxaa weeye shardi ka mid a ah shuruudda salaada haddii dahaaradii la waayo dee salaaddii asixi mayso salaaddii in la waayo ayaa ka laasimaysa qofka hadduu tukada xataa salaadaasi waa ka kac wax ka ansaxayo ma jiro marka maa yalzamu min cadamihi alcadam waa taas macnaheeda haddii shardigii la waayo mashruudkii baa la waayaya oo meesha ka baxaya laakiin kama laasimayso in shardigii la helo in eh, mashruudkii la helayo in la waayo toona oo haddii qofkii uu dahaaro qaato kama laasimaysay salaadda in la helo waxaa laga yaabaa qofkii asagoo dahaaro qaba inuu tukado iyo inaanu tukanin kaasi waa tacriifkii shardiga tacriifka maanicuna waa cagsigiisa maa yalzamu min wujuudihi alcadam walaa yalzamu min cadamihi wujuudun walaa cadamun lidaati waxa weeye waa waxa helitaankiisa ay ka laasimayso in shaygii la waayo haddii la waayana waxaa kaba laasimayso shaygii in la helay in la waayo toona markaan leenahay maanic in la helo waxaa ka laasimaya in shaygii la waayo macnaheedu waxaa weeye maanicu maalan waa xaydkii oo kale gabadhii haddii caadadii ay qabto dee salaadii waa la waayaya wujuudkii xaydka waxaa ka laasimaya in salaadii la waayo nijaasadii baa ka mid ah nijaasadii haddii la helo waa maanic haddii nijaasadii la helo waxaa ka laazimaysa salaaddii in la waayo in asixin laakiin kama laazimayso in la waayo maanicii in la helo shaygii in la waayo toona oo haddii gabadhii aysan caado qabin macnaheeda ma aha inay salaad tukanayso inaysan tukanin baaba dhici karta inay tukatana way dhici kartaa wahaakada wuxuu yihi mualifku shuruud usalaati salaada shuruuddeedu hamsatun shan weeye macrifat lwaqti waktiga garashadiisa macnaha waktiga dukuulkiisa inuu galay in qofkii u ogaado walistiqbaalu qibladii qofkii u qaabilo wasatru cawrati cawradii u asturo salaada shuruuddii ay ku ansaxaysay waa han horey baan usoo tilmaanay wuxuu mualifku halkan ku tilmaamay saddex shardi labana dib buu ka sheegi doonaa macrifat lwaqti waktigii oo gala inuu qofkii ogaado kaa horey buu mualifku uga soo hadlay si faahfaahsan usoo tilmaamay kadalika istiqbaalu lqibla qibladii qofkii inuu qaabilo iyadna waa shardi oo hore baan usoo tilmaanay oo oga soo hadalnay cawradii inuu qofkii asturo iyadna waa shardiga saddexaad kan horey buuna oga soo hadlin halkunuu mualif ku faahfaahin doonaa haddaba cawradii qofkii inuu asturo ee indhaha dadka ka qariyo waxa weeye shardi ka mida ah shuruudda salaada xataa qofkii hadduu ku tukanayo isagoo keligii ah meel mugdi ah hadduu keligii tukanayo waa inuu cawrada asturaa meel mugdi ah hadduu ku tukanayo cidna aysan waxa weeye waa waajib inuu cawradii asturo maxaa yeelay waxaa yani cawrada loo asturaya keliya ama dadka laga qariyo waxa weeye tacdiiman lilah ilaahay baad ku weynaynaysaa salaadiina waad ku qadarinaysa waad ku xurmaynaysaa waaya qof ilaahay la kulmay inuu qaawanaado waxa weeyaan shay waxa weye munaasaba ma aha ilahay wuxuu uhi khuduu cinda kulli masjid macnaha dharkiinii qaata suu ibnu cabaas ku fasiray mar kasta oo aad salaaddii tukanaysaan nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam laa yaqbal اllahu salaata xaayidin ila bikhimaar ilaahay ma aqbalayo gabadhii qaangaarhka ahayd xayd halkan waxa loga jeedaa gabadhii qaangaarhkaeed maaha gabadhii xaydka qabtay ilaa iyada salaadeeda asixi mayso khimaar iyo khimaar la-aantoona hadday cawradii asturtay haddayna asturintoona salaaddii ka asixi mayso marka waxa loga jeeda gabadhii gaadhay xaddii xaydka manaa qaan gaadhay ilaahay salaadeeda aqbali mahayo inay eh, khimaar ay xidhata mooyaane oo macnaha madaxeeda asturto waaya cawratu rajuli ninka cawradiisu maa bayna suratihi xuduntiisa inta udhaxaysa iyo rukbatihi jilibkiisa weeye wakadaa saasoo kale almatu addoontiina waa sidaasoo kaleo cawradeeda waa inta udhaxaysa xudunta iyo lowga fil asaxi wejka asaxnimada badan wlxuratu gabadhii xorka ahayd cawradeedu waxaa weeye maa siwa alweji wixii ka soo haray wejiga iyo walkafayni iyo labada cukur waaya cawrada xadkeediibu halkan mualif ku tilmaamayaa cawrada ninku waxaa wey inta udhaxaysa xudunta iyo lowga haddaba xudunta iyo ma soo gelayaan qofka haddii xuduntiisa xataa qayb ka ah ay muuqato ama jilibkiisii qayb ka ah ay muuqato waxaa weyaan salaadiisii way u asaxaysaa Ehm, waxaana taa daliil ah xadiikii abi saciid اlkhudri uu yidhi nabiga alayh slat slam wuxu yhi cawrat lmumin ma bayna suratihi ilaa rukbati cawrada qofka muminka ah waxa wey inta udhexaysa xuduntiisa iyo lowgiisa xataa ilmaha yarka markuu tukanayo ehm, waxaa shardi ah in intaas uu asturo xudunta iyo lowga haddii kale salaadiisii asixi mayso waayahay ehm, addoonta cawradeeduna waxaa weeye sida asaxa ah ninkii umile xugun tahayoo waxa weeye xudunta iyo lowga inta u dhaxaysa sida asaxa ah ninkii baa la haleeshiinayaa maxaa yeelay madaxeedu cawro ah culamadu isku waafaqsanya madaxeedu inuusan cawro marka waxaa looga qiyaas qaatay ninkii oo waxa weeyaan salaadeedu intay asturayso waa xuduntiiyo lowga inta udhaxaysa qowlka labaad ee asax ka soo horjeeda wuxuu leeyahay cawradeedu waa sida gabadha xorka ah keliya waxaa laga soo reebaya madax madaxeedu waxa weeye cawro ah qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay waa wixii waxa weeye gabadhaas aan ka muuqanaynin markii ay shaqaynayso unbaa cawro ah maalan waxa weyaan laabtii iyo waxa weyaan waxyaaba badanoo maalan cududii oo kale iyo dhudhunkii oo kale iyo laakiin cagihii iyo madaxii iyo gacmihii iyo waxaasoo dhan waa qofku markuu shaqaynaya way muuqanayaan sidaa darteed cawradii ma soo gelaysu leeyahay calaa kulli xaal cawrada halkan aan tilmaamayno waxa weeye waa cawradii ay waajibka ahayd in eh, la asturo taa wey waajibka ahayd in la asturo marka la tukanayo salaada waa cawratu salaad halkan lagu sheegaya maaha cawratu annadar maaha cawradii baa laba nooca cawratu nadar waa cawratu salaa cawrada salaada way ka duwantah cawradii nadarka cawrada nadarka waxa weeye waa wixii ay xaaraan tahay in la eego tusaale ahaan hadda gabadhan addoonta ah jidhkeedao dhan waa xaaraan in la eego dee mar ajnabadii ay tahay haddana salaaddii waxaa la yidhi maa bayna suratiha wa rukbatiha kadalika ninkii waxa wey cawradiisa salaadda waxaa la yidhi maa bayna surati wa rukbatihi xuduntiisa logiisa inta udhexaysa weeye oo marka salaad tukanaya laakiin gabadhii ajnabiyada ahayd ninkii ma eegi kartaa oo wejigiisii iyo waxa weye laabtiisii iyo lugihiisii ma eegi kartaa maya ma eegi karto waynoo imaan doonaa insha allah fi kitaabi nikaax iyo mualifka ahli doona cawradan wuxuu dhihi doonaa wanadaruhaa ilayhi ka huwa ilayha yani gabadhi inay ninka eegto waxay la mid tahay sida ninkii inuu gabadhi eego oo labadu midba midka kale ma eegi karo waa ka xaaraan inuu eego oo shahwo u eego iyo xataa biayri shahw laakiin cawrada salaada halkan ay waajibta in la asturo ayaa halkan lagu tilmaamayaa intaasi waxa weeye waa cawradii eh, ninka iyo addoonta cawrada gabadha xurada ah aan adoonta ahayn waxa weya wixii aan wejigeeda iyo labadeeda cukur aan ahayn w wii ka soo haray marka wejigeedana way faydi kartaa markay salaad tukanayso labada cukurna way faydaysaa laakiin inta kale waa inay asturtaa o qalisaa waay waxaana taa daliila qowlka ilahi uu yihi walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa minha macnaha quruxdooda dumarkii muujin mahayaan wixii ka soo daahira mooyaane oo ka soo muuqda mooyaane ibn cabaas wuxuu yidhi ee markuu fasiri lamaa dahra minha waxaa looga jeedaa wejka iyo labada cukur washarduhu ay shardu asaatiri shaygii qofka cawradiisa asturaya waxaa shardi ah maa manaca wixii reeba inuu maa shay weeye manaca reeba idraaka lawni اlbasharati jidhka midabkiisa haleelitaankiisa walow tiinun dhoobaba ha ahaade ee shaygaasi waa maaun kadirun iyo biyo dhooba ah waaya yacni shayga lagu asturayo jidhka waxaa shardi ama lagu qarinayo inuu ahaado shay midabkii jidhka qarinaya oo aan midabkii laga dhex arkayn inuu midabkii cad yahay inuu cas yahay inuu madow yahay aan laga garanayn kaa wey xajmiga shardi maaha xajmigii inuu maaragtay qariyo shardi maaha macnaha qarada jidhka ama xubnaha inuu qariyo shardi maaha qofkii haddii xataa sirwaal ku dhegan uu xidho oo bowdihiisii sawiraya laakiin jidhkiisii aana una muuqanayn salaadiisu way asaxaysaa inkasta oo laga fiican yahay taas marka sidaa wey xataa hadduu yahay shaygaas midabka qarinaya dhoobo dhoobadii xataa saatir way noqonaysaa oo qofka hadduu dhoobo uu ku qareeyo jirhkii waxa weeye eh, meeshii dhabka ayay u gelaysaa dhoobadaas ilan waxa wey midabkii way qarinaysaa lakiin hadduu yahay saatirkii wax khafiifa mara khafiifa oo jirhkii uu ka dhex muuqdo ama dhaladii oo kale ama muraayadii oo kale wix la midka haddii qofka jirhkiisa laga dhex arkayo waxa wey taasi saatir ma noqonayso wey qofkii waxaa kale oo uu saatir ka dhigan karaa biyo dhooba ah hadduu dhex galo dharbu waayo qofkan maalan dabeetana biyo dhooba ah ayuu dhex galay uu ku dhex tukanay taloo see loo sooraysay biyo dhooba lagu tukaday waa rukuucdii sujuudi mee fuqahadu waxay dhaheen salaatu janaasada ayaa lagu sooraysay salaatujanaazadii male rukuuc iyo marka qofkii haddii uu biyaha dhoobada dhex galo oo xuduntii u gaarayaan biyahaasi dabeetana uu salaatujanaasadiisaa ku tukado ama qofkani qof macduur ahoo yan rukuucii sujuud aan laga rabin uu yahay oo de aan rukuuci karin sujuudi karin oo xanuunsan dee salaadiisii way u asaxaysaa ilaa cawradiisii way qarsoon tahay oo biyihii laga dhex arki maayo walasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye wujuubu tatayuni dhoobaysi waajibnimadiisa weeye calaa qofna uu ku waajibo calaa faaqidi thawbi qofkii marada waayeey inuu dhoobaysto inay waajib tahay weye macnaha qofkii ayaa wuxuu waayey mare uu jirkiisa ku asturo dabeetana qofkaasi wuxuu helayaa dhoobuu helayaa dhoobadaas inuu jirkiisa marmariyo oo jirkiisa ku qariyo si u tukado ma waajiba mise waajib ma aha qowlka asaxa wuxuu tilmaamayaa inuu waajib yahay khilaaful asaxna wuxuu leeyahay waajibkuma maxayle mashaqa ku jirta oo jirkiisii wasakhaynaya marka waajibkuma ah laakiin sida asaxa waa waajib maxay wuxuu awoodi karaa qofkan inuu cawradiisii asturo uu tukado salaadii wayajib waxaa waajib ah satru aclaahu xagga sare inuu asturo aclaahu acla saatir macnaha maradii xagga sare jidhka inay ka qariiso ayaa waajib ah wa jawaanibihii iyo hareeraha inay ka qariso ayaa waajib ah laa asfalihi xagga hoosese inay ka qariso waajib ma aha falow ru'yat haddaba haddii la arko cawratu cawradiisii min jaybihi jeebkiisa hadii laga arko jeebka waxaa looga jeedaa halka khamiiska ka duleeshaa haddii laga arko halkaa madaxa la geli weeye luqunta ay gelayso kaasaa jeeb ah ee jeebkii wax lagu ridanaya logama jeedo falow ru'yat haddii laga arko cawratu cawradiisa min jaybihi jeebkiisa haddii laga arko fii rukuuci rukuuc dhexdeed aw mase hayrihi rukuuc ahayn lam yakfi arrinkaasi kuma fillo ee falyasurahu badhamadaha u xidho aw amase yashudda wasatahu dhexdiisii waxaa ku xidho si aan loo arag cawradiisii waay qofkii waxaa nidhi cawradii inuu asturo waa waajib cawrada in laga asturo xagga sare iyo hareeraha unbaa waajib ah oo xagga sare cawrada aan laga arag islamarkaana hareerihii aan laga arag laakiin xagga hoose qofkii cawradiisii haddii laga arki karo de taasi dhib male maalan qofkii de hadduu khamiis keliya qabo uusan sarwaal qabin de xagga hoose cawradiisu way ka muuqataa laakiin de taasi waxaa wey waajib ma ah uu ku tukan karo qofka khamiis bilaa sarwaal ama gabadhii dirac bilaa sarwaal uu ku tukan kartaa salaaddii waa ansaxaysa haddaba qofkii haddii uu uu rukuuco oo marka uu rukuucayo laga arkayo cawradiisii halkan khamiiska ka duleesha ee madaxa laga geliyo maalan muxuu qabaaba khamiis waasaca ama badhamadu ayna u xidhnayn cawradiisiiba halkaa laga arkaya xuduntiisiibaa laga arkay wii ka hoseeyey dee markaasi ma anfacaysee oo taasi kuma fillee waxaa laga rabaa qofkaasi inuu badhamadii u xidho khamiiskii u qabay ama uu maaragtay dhexda uu xidho oo dhexda wax ku xidho si aan loo arag cawradiisa walahu qofkii waxaa u bannaan oo uu leeyahay satru bacdihaa hawlada barhkeed inuu ku qariyo biyadihi gacantiisa fil asaxi wejka asaxnimada badan qofka inuu cawradiisii bar ka mida uu gacantiisa ku qariyo way bannaan tahay maalan wuxuu qofkii qabaa macawis ama sarwaal meel ka duleela xagga buudyado kale maalan ka duleelaa marka eh, inuu gacantiisii saaro halkii waxaa weye ka muuqatay jidhkiisa oo uu e, halkaa ku qariyo markuu tukanayo way bannaan tahay oo waxa wey salaadiina way ugu asaxaysaa waaya qowlka asax ka soo jeeda wuxuu leey ma bannaano maxaa yeelay jidhkiisii bar ka mid ah dee saatir kama dhigan karo lakiin qowlkaasi waa laga xoog badan yahay waaya fain wajada qofkii haddii uu helo kaafiya sawatayhi labadiisii cawro wax ku filan hadduu helo oo laakiin jirkii kale aan cawradii u qarinayn labadaa uun qubulkiiyo duburkii unu asturaya tacayana wuu u oo wuu caynoobayaa waxa uu helay lahumaa labadii sawcatayn ayuu u inuu ku qariyo aw amase axadihimaa labadooda mid ahaan ayuu ku filanya wixii uu helay fa qubulahu qubulkiisa waa xubinta taranka ayuu ku asturaya wa qiila waxaa dabadiisu qarinaya waqiila waxaa lihi yatakhayaru wuu kala dooranayaa midkuu ku asturayo qofkani waa qof dharla laakiin wuxuu hela kariyan oo cawradii aan ugu fillayn uu ku wada qariyee laakiin wuxuun ku filan labadaas sawcateen qubulkii iyo duburkii uu ku qarin karo markaa qubulkii iyo dubarkii wuu ku qarinaya ila labadaasaa ugu xun oo qofkii maxaan ku dhahay cawradiisii ugu daran awatayn wa lagu magacaaba lna kashfahumaa yasuu saaxibahumaa in la faydo qofkii dee cawradaa lahaa ayay yaa ka xumaanaya haddii cawradiisa la arko aad ba uga xumaan laakiin waxa kaleo dhan cawrada kale waa sahl haddii wa laga arko waa cawro muqallada la dhahaa saa darteed labadooda mudnaanta siinaya oo ku qarinaya waa haddii labadooda ku filan tahay laakiin hadday mid ahaan ku filan tahay bad ka war karintu wayarta labadooda ma wada qarinayso midkeebuu mudnaanta siin saddex qowl buu sheegay qowlka muctabadka ah inuu qubulka horreysiinayo qowl kaleoo daciifa wuxuu leeyahay maye duburkuu ku qarinayaa ku kalena wuxuu leeyay uu kala dooranaya qowl kale qubulka horreysiinaya wuxuu leeyahay maxaa yeele qubulkii qibladuu qaabilayaa ka kalena wuxuu leeyahay duburkaa ka sii darana qofku markuu sujuudo ayuu maaragtay ka foolxun qowlka kalena wuxuu leeyahay labadaaba way jiraane haddaba qofkii ha doorto midkii uu ku qarinayo waahaarat اxadai xadaka qofkii inuu ka daahir yahay ayaa ayadna shardi ah waa shardigii afraad inuu xadakii u ka daahir yahay kii yaraa iyo kii weynaaba waaya fain sabaqahu haddaba qofkii hadduu xadadkii uu soo dhaafo macnaha asagoon u qasdin xadadkii uu ka yimaado maalan oo kale ayaa ka timi asagoon u qasdin batalat salaadiisu way buraysaa macnaha shardi maaha qofkii inuu eh, u qasdo xadadkii xataa asagoo u qastin haddii uu soo dhaafo neefi ka timaada maalan asagoo tukanaya salaadaasi saasay ku burtay waaya culammaduna isku waafaqsanya arrinkaas uu soo dahaaro qaadanaya laakiin salaaddii ma halkiibuu ka sii wadayaa mise dibbuu usoo bilaabaya laba qowl baa madhab ku jira wuxuu idhi wa fi lqadiimi qowlka qadiimka ah waxaa ku sugan salaadii halkii ka sii wadayo ku dhisayo macnaha intii uu tukaday oo horey u tukaday intuusan xadad ka inuu ku dhisayo intii ee u laabnayd oo halkii salaadii kasii wadanayo filqadiimi yabni hore waxaan noo soo dhaaftay haddii qadiim la sheego cagsigiisu waa jadiid haddii jadiid la sheegana cagsigiisu waa qadiim marka meesha laba qool baa ku jiro mid qadiimi mid jadiid qadiimki wuxuu leeyahay qofkan horta wuu soo dahaaran qaadan maadaama salaadda ka jabtay intay xada uu ka yimid xada uuna u qasdin wuu tegayaa salaadda uu ka baxayaa wuu soo dahaaran qaadanayaa dabeetana salaaddii halkii ee u joogtay ayuu ka sii wadaya ma soo bilaabaya salaaddii maalan salaaddu warbay ahayd laba ragcadood buu tukaday markuu atixiyaadkii dhammeeyey ayay weysadii ka jabtay wuu baxayaa soo weyse qaadanayaa sida ugu kooban ayuu usoo weyse qaadanaya mana sheekaynaya mana hadlayo dabeetana salaaddii ayuu usoo noqonaya halkiibuu ka sii wadaya labadii ragcadood u laabnaa ayuu la imaanayaa salaaddiisina saas ayay ugu dhammaystiran ayuu leeyahay laakiin qowlka muctamadka ah ee jadiidkaa waxaa weeye inuu salaaddii soo bilaabayo oo qowlka jadiidkaa weeyo salaadiisii dibbuu usoo bilaabayaa qowlkaasaana muctamad ah wayajriyaani labadan qowl ee qadiimi jadiid way ku dareerayaan fii kulli munaaqidin wax kasta oo salaaddii burinaya eh, oo ka hor imanaya munaaqidkaasoo soo darriyey bilaa taqsiirin gaabin la'aan watacadara islamarkaana ay suuroobi weyday dafcuhu in laiskaga fogaado fi lxaali islamarkiiba fain amkana haddayse suurto gasho in markiiba laiskaga fogaado bian kashafatu qofkii maradii waxaa ka fayday riixun dabayl oo fa satara fi lxaali isla markiiba wuu asturo wuu qariyey lam tabdul salaadii ka burmayso labadii qole haddaan soo tilmaanay qadiim iyo jadiid ee ku sugnaa salaadii qofkii ee haddii xadadkii uu ka yimaado isagoon u qasdin ee qadiimna uu lahaa salaaddii halkiibuu ka wadanaya intuu soo dahaaro qaato jadiidna uu yidhi intuu soo dahaaro qaato salaaddii soo bilaabaya labada qowl waxay ku dareerayaan xaadadu keliya ma ahee wax kasta oo salaaddii burinaya oo qofkii ku yimaada isagoon gaabinin taqsiir la'aan qofkan uma qasdin laakiin waxa uu ku yimid sida maalan oo kale nijaasa ku dhacday qofkii amaba nijaasadaasi wuxuu u baahanta in la maydho maradiibaa nijaasa quyan baa ka martay oo maradu ku tukanayay wuxuu u baahan yahy marada inuu iska bixiyo oo maydho dee intuu salaada tukanaya arta ma samayn karo ama dabayl baa u timadoo maradii uu ku tukanayay ka tuurtay oo meel fog bay ku tuurtay de waxaa weye markaa suuragal maaha inuu markiiba uu waxaa iska fogeeyo haddii mar sidaa ay tahay waxaa weeye labadii qowl baa imaanaya qadiim oo leh waxa weeye salaadii halkiibu kasii wadanaya intuu maradii soo qabsado haddii maradii kamid ama maradii ka nijaaso intuu iska daahiriyo ayuu halkii salaadda kasii wadanaya iyo jadiid oo leh maye salaaddii wuu soo bilaabaya waa hadday suuragal aysan ahayn inuu markiiba uu shaygaa iska fogeeyey laakiin hadday suurtagal tahay shaygaa markiiba inuu iska fogeeyo sida maalan oo kale qofkii asagoo salaada tukanaya ayaa dabayl baa ku timid oo cawradiisiibay fayday mala macruus buu ku tukanaya ama go gu'i bay cawrada ka fayday si deg deg ah markiibuu qabto cawradiisu asturay markaasi salaadiisii ma burinayso ila laxdaha iyo siirka yar waxba yeeli maysay salaadii way u asaxaysaa sidoo kale hadday nijaaso qalalan ay kusoo tuurto dabayshii oo markaa iska tuuro asagoon gacantiisa kula baashiraynin ee maradii ka horgufo waxa weyaan salaadii ka buri mayso waxa laga hadlaya lagu muransanya jadiid iyo qadiim waa haddii markiiba uusan wixii iska fogeyn karin taaw waa in qasara haddiise uu gaabiyo qofkii inuu shaygii iska fogeeyo salaada ka burinaya bian faraqat waxaabaa dhammaatay maalan muddatu khufin khuf muddadii baa dhammaatay fiiha salaada dhexdeeda batalad salaadii way buraysaa qofkii haddii uu gaabiyo oo maalan khufkii uu qabay muddadiisii baa dhammaatay maalan maalin iyo habeen bay ahayd afar labaatan saac afariy labaatankii saac oo miriro yar ay ka laaban tahay ayay salaaddii u galay intuu salaadda ku jiray muddadii dhammaatay de markaasi waxaa weeye waxaa salaaddii ku yimid wax salaaddii ka hor imanayo ah qofkan in dhaharadiisa qayb ka mid ah ay jabtay oo u baahan yahay inuu maarata dhaharadiisa dhammaystiro oo qofkii intuu iska bixiyo cagihii u maydho ama weysadii ku socday labadii qowlee horena soo dhaaftay marka eh, salaadiis way buraysa maxayna asagaa gaabiye waxay ahayd inuu ka fiirsado intuusan salaada gelin inay ku filan tahay muddadaas u laaban inuu salaadda ku tukaday in kale wa tahaaratu najasi nijaasadii inuu ka daahir yahay ayaa idna shardi ah fi thawbi maradii uu ka daahir yahay maradii ku tukanayay walbadanigii jidhkiisii qofkii tukanayey walmakaani makaankii ku tukanayey waxa weya waa shardigii shanaad waa inuu daahir yahay nijaasada aan la cafinayn maradiisu waa ka daahir tahay waa inuu ka daahir yahay makaankii ku tukanayana waa inuu ka daahir yahay ilahi wuxu uhi wahiyaabaka faahir maryahaaga aahiri nabigu wuxu uhi alayhi salatu wasalaam ida aqbalat alxaydatu fadaci salaa waida adbarat faqsilii canki dama wasallii haddii xaydadii kugu timaaduu yidhi gabadhii uula hadlayaa xaydka qabtay salaad iskaga tag buui haddii uu kaa dhammaadana dhiig intaad iska maydho tuko marka dhiiggani waa nijaaso waxay tusinaysaa in eh, nijaasadii laiska maydhayo oo markaas qofkii eh, intuusan tukanin nijaasadii uu iska fogeynayo walow ijtada haddii qofkii uu iska dhex galaan daahirun shay daahir ah wanajasun iyo shay nijaasa maalan maro daahir iyo maro nijaasa ayaa qofkii iska dhexgalo iskaga khaldamay uu kala garan waayay ijtahada wuu ku dadaalayaa labadaa maro midkoodii daahir ah ayuu ku dadaalayaa markaa midkii malihiisa haalib ku noqda ama ku xoog badnaada ayuu isticmaalayaa labada maraba iska fogeen mahayo sidana soo dhaaftay labadii weel ee waxawey biyihii lagu weyse qaadanaya ku jireen ee mid uu ku huba inuu nijaas yahay lakin garanayn midna waa daahir midna waa nijaas lakin kala garan waayay waxaana soo dhaaftay markaan ka hadlaynay kitaabu ahaara bilowgiisii inuu ku ijtihaaday tanna waa kale walow najasa haddii uu nijaasoobo bacdu hawbin maradii badh ka mid ah aw badanin ama jidhkii badh ka mid ah hadduu nijaasoobo jahila uu qofkii garan waayo intii nijaasooday maradii iyo jidhkii wajaba waxaa waajiba kolkaa qaslu kullihi inuu dhammaantii maydho ayaa waajiba ah. qofkii maradiisii badh ka mid ah ayaa nijaasooday ama jidhkiisii badh ka mid ah ayaa nijaasoobay laakiin badhkaasu garan waayo halkanuu ahaa mise halkan u aha uu garan waayo marka waxaa waajib ah inuu wada maydho mualifku wuxuu masalada u sheegaya si uusan qofku u tawahubin ama isu moodsiinin inuu ijtihaadkii halkan soo geli karo maya ma soo gelaya ijtihaado ijtihaadku wuxuu galaa had ya jeer eh, laba shay iyo wixii ka sii badan baa lagu ijtihaada laakiin hal shay hal maro ama hal jidh dee waxa weeyaan eh, ijtihaadkii ma gelayo oo kuma ijtihaadaysa marka waa inaad wada maydhaa maradii oo idil jidhkoo idil waa inaad maydhaa idhihi maysid toban labadan gacmood midda nijaasooda ma tana ahayd mise tan ahayd midda eh, u maleeyo umaan maydhi ama maradii qaybtana ka nijaasood mise qaybta u garan waayay marka qayb ka mida ah inuu maydho kuma filla markaas falow danna haddii uu maleeyo darafan daraf haddii u iska maleeyo lam yakfi kuma fillo qasluhu darafka inuu maydho cala asaxiixi sida saxiixa ah maradii hadda aan soo tilmaanay qofka ka nijaasooday laakiin qaybtii nijaasooday uu garan waayey haddii uu iska maleeyo uun qayb kamid mid ah inay nijaasadu haleeshay qaybtaas ma maydhi karee waxa weeye mala halkan ma ictimaadiya ijtihaad toone waa inuu maradii wada maydhaa mar ka shakiyey laba maro uu ku ijtihaadi laba maro haddii mid uu nijaas kuo tiranimo macawsood oo midna uu ku tukan jiray midna nijaas ahayn hadduu ka shakiyo midii daahirka uu u maleeyo ayuu ku tukanaya intuu ijtihaado laakiin hal maro oo qayba nijaasooday waxa weeye ku ijtihaadi mahaya darafkii nijaasooda oo dhihi mahaya darafkan ay maydhayaan waa in wada maydhaan maradii oo idil ileen ijtihaadka waxaan soo tilmaanay inuu laba shay galo ee hal shay ijtihaad ma galo shuruudda ijtihaadka mid tahay walow asala haddii uu maydho nisfa najisin shay nijaas ah niskii hadduu maydho dabeetana baaqiyahu intii soo hadhay uu maydho fal asaxu wejka badan waxaa weeye annahu shaaniga asr hadduu maydho maca baaqihi intii soo hadhay maciisa hadduu la maydho mujaawirahu intii soo xigtay ee xaggii uu maydhay markii hore wixii soo xiga dahura uu daahir noqonayaa kulluhu suu dhan yahay wailaa haddii kalese fakhayrulmuntasafi niska marada kala barhka wixii aan ahayn unbaa daahiroobaya qofkan maraa ka nijaasoobay maradii ayuu maydhayaa qofkii marka mar munowa maydhine wuu kala qaybiyey nis buu maydhay dabeetana kale ayuu maydhay haddana hal mar muna wada maydhin marka wuxuu kuleeyay mualifku waxaan eegaynaa in markuu niskan dambe uu maydhayay inuu niskii kale intii waxa wey xaggan soo xigtay inuu raacsiiyo oo isku xidhiidhiyo maydhigi oo isgaarsiiyo hadduu saa yeelo marada dhan daahir noqonaysaa laakiin hadduusan oo qaybtanna uu maydho niskan niskan uu maydho intii laakiin agga soo xigtay uusan maydho in yar ka tago dee nijaas buu noqonaya marada inteedii kalena waa daahir marka waa inuu niskaa maydhaa sida wey walow asala uu maydho nisfa najasin shay nijaas ah niskii hadduu maydho badh buu maydhay uma dabeetana baaqiyahu intii kaluu haddana maydhay fala saxu wejka asaxnima badan waxa wey annahu asl hadduu maydho maca baaqiihi intii soo hadhay maciisa hadduu la maydho mujawiro intii la darsaysay ee soo xigtay xaggiisa dahura markaas wuu daahir noqonaya kulluhu dhammaantii daahir buu noqonayaa ilaa haddii kaleo intii soo xigtay uusan maydhin ee nis iyo nis uunu maydho inta dhex ka tago fakayru muntasifi kala barhkii waxaan ahayn unbaa daahir noqonaya walaa tasixu ma ansaxayso salaatu munaaqin qof ay la kulansan tahay bacdu libaasihi maydhadiisa badh ka mid ay la kulansan tahay nijaasata nijaaso salaadiisu asixi mayso wain lam yataxarak yuusaba dhaqdhaqaaqan hadduu doono yani libaaskaasi bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa qofkaa tukanaya ee maradaa qaba dhaqdhaqaaqiisiisa la dhaqdhaqaaqinbe waayahay walaa qaabidin iyo qof waxa weeye gacanta ku haya oo gacanta ku xajiraya salaadiisuna asixi mayso darafa shayin shay darafkii gacanta ku haya shaygaasoo calaa najisi nijaas saaran in taxaraka waa haddii uu dhaqdhaqaaqase wakadaa saas oo kale waxaa la mid ah oo ayna salaadiisu an ansaxaynin in lam yataxarak hadduusa xataa dhaqdhaqaaqina waa la mid fil asaxi wajka asaxnimada badan maalif halka wuxuu ku tilmaamayaa masaa'il ka farcamaysa qofkii in nijaasadii isagoo tukanaya dharkiisii ay la xidhiidho laba suuru marka tilmaamay suurada koobaad waxaa weeye qofkii wuxuu qabaa maro dheer oo maalan eh, cumaamad dheer oo kale ama go' dheer oo kale ayuu qabaa qaybna asaga ay saaranta qaybna dhulkii ay taallo darafka maradaasi nijaaso ayay la xidhiidhaa qofkaasi salaadiisu ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso ma ansaxayso maxaa yeelay qofkan maadaama darafka marada uu qabo ay nijaaso la xidhiidho de waxaa weeye eh, ma asaxayso eh, nijaasadii ayuu taabanaya xataa haddii maradaasi dheer ruuxa ka qabto aysan markuu qofkii rukuucayo markuu sujuudayo markuu istaagayo aysan dhaqdhaqaaqayn oo nijaasadii qaybta la xidhiidha aysan dhaqdhaqaaqayn waxaa kaloo la mid ah suurada labaad oo ah haddii qofkani uu gacanta ku hayo shay isagoo tukanaya nijaasada la xidhiidha sida xadhig oo kale ayuu gacanta ku hayaa ama maro ayuu gacanta ku haya maradaasna darafkeeda ama xarigaasi darafkiisa wuxuu gaarayaa nijaaso marka asna salaadiisu asixi mayso haddii uu dhaqdhaqaaqo horta iyadu khilaaf ma leh oo yani shaygan markuu dhaqdhaqaaqayo ula dhaqdhaqaaqaya taasi waxa nijaasadii uu xambaarsan yahay xataa haddii uusan dhaqdhaqaaqinna waa la mid sida asaxa ah inkastoo ta dambe ee khilaafka ku jiro ayadna salaadiisii asixi mayso maadaama nijaase u xambaarsan yahay falow jacalahu haddii uu yeelo darafkaa shayga aan soo tilmaannay taxta rijlihi lugtiisa hoosteeda saxad way ansaxaysaa mutlaqan salaadii duuduub bay ku macnaha iyadoon waxba tafsiil la gelinin ayay ansaxaysaa mutlaqan markii lagu yidhi waxaa looga jeeda ama yacni shaygii hala dhaqaaqo dhaqaaqiisa ama yuusan la dhaqaaqin xarigii aan ee waxaa weeye darafkiisu nijaasada la xidhiidhay hadduusan gacanta ku haynin ee cagta hoostiisa u geliyo isla markaana darafkiisii ama maradii uu ku taagnaa darafkeeda nijaaso ayay la xidhiidhaa waxa weye salaadii way ansaxaysaa mar haddii waxa wey halkan uu ku taagan yahay daahir ay tahay darafkaa kale hadduu nijaasaya waxba dhibaato ma leh ama dhaqdhaqaaqiisi hala dhaqaaqdo maradaasi amaysa la dhaqdhaqaaqi mulaqa way ansaxaysaa waaya maxaa yeele maradii mana xidhno mana xambaarsana shay nijaas ah walaa yaduru bimayso najaasu nijaaso yuxaadi qaabishan sadrahu laabtiisa fi rukuuci rukuucdii wa sujuudii sujuudi cala saxiix sida saxiixa ah qofkii haddii uu nijaaso qaabilayo markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayo laakiin nijaasadaasi jidhkiisa aysan taabanayn salaadiisu way asaxaysaa oo suuradeed waa maxay qofkani wuxuu ku tukanayaa maalan maro weyn ama roog buu ku tukanayaa meel ka mida ah ee nijaasadii ay taabatay nijaasaaba ku taallaba laakiin halkan uu cagaha ku hayo waa daahir halkanuu gacmaha dhigayana waa daahir halkanuu ku sujuudayana waa daahir nijaasadii waxay qaabilsan tahay laabtiisa markuu rukuucayo iyo markuu sujuudaya halkaa dhexday ku taallaa waxba yeeli mayso ilan qofkani intan jidhkiisa uu la baashirayo marka uu tukanayo waa daahir fiqiga ogow marar badan takfiif buu ku siiyaa qofkaan faqiih ahayn culays badan baa saaran weligiiba shaki baa ku jiray wasuwaas marka istaagada waxaad ku tukan kartaa badh ka mida nijaasay ku taalo dhexday ka nijaasa kaga taallaa haddana waxaa weye nijaasada haddaadan taabanayn maryahaaga aysan gaarin waad ku tukan kartaa walow wasala haddii uu ku xidhiiriyo cadmahu laftiisii binajasin nijaas hadduu ku xidhiiriyo lifaqdi aahiri shay daahira waayitaankiisa awgii ayuu nijaaso laftiisii ku xidhiidhiyey qof jabay maalan famacduuru qofkaasi waa qof loo cudurdaaray wa ilaa haddii kale oo uu ku xidhiidhiyo laftiisii shay nijaas ah isagoo shay daahira heli karaa wajaba markaa waxaa waajiba nascuhu shaygaa najiskaa inuu iska saaro oo jidhkiisa ka bixiyo maadaama uu ku tukanayo in lam yakhaf waase hadduusan ka cabsanin dararan dhibaato daahiran oo muuqata qiila waxaa lidhi wain khaafa xataa haddii uu ka cabsado waa waajib uu iska saaro fain maata haddii uu qofkaa dhinto lam yunzac laga siibi maayo cala saxiix sida saxiixa ah qofkii haddii laf ay jabto oo dabeetana u baahdo lafo kale in lagu xidhiidhiyo ee lafihii baa digada noqday dabeetana wuxuu u baahday wax kale in la geliyo meesha dhakhaatiirtii ayaa waxay geliyeen shay nijaas ah maalan laf dooaar ama laf bakti ama laf ay bay geliyeen kaba soo qaado labaa loo kala qaadayaa inuu shay daahira helayey oo booskaa shayga u geli karay iyo inuusan u geli karin haddii shay daahira la waayo ama wax booskiisa gala la waayo marka qofkii waa macduura dhihi mahayo iska saar laakiin haddii shay daahir iyadoo la heli kara uu laf nijaasa uu ku xidhiidhiyey maalan waxaa markaa waajib ku ah inuu iska bixiyo shaygaa nijaasta ah ilan maalin kasta uu ku tukanaya nijaasa u xambaarsan waa hadduusan ka cabsanin laakiin dhib inuu soo gaaro marka laga saarayo lakiin hadduu dhib ka cabsado markaa laga saari maayo hadduu maalan ka cabsani inuu qofkii xanuun ka soo gaadho ama uu maaragtay xanuun ku daba dheeraado ama dhibaato kale ku timaado markaa laga saari maayo laa yukalif allahu nafsa illaa wasahaa qowlba wuxuu leeyahay daciif xataa haddii uu cabsado inay dhibaato ku timaado waxa wey inuu iska saaraa waajiba ah. maxaa qofka marka hore u barheeray nijaasadaas dee u lixmayno isagaa marka hore u barheeray le haddii qofkii u dhinto isagoo laftiisa nijaasa ay ku jirto markaa laga saari maayo la dhihi maayo meydka nijaasadaha laga saare waa loo deynayaa marka cibaadadii le way ka dhamaatay qofkan midda kale qofka meydka xurmadiisa waa in la ilaaliya in jirkiisii waxa wey lagu xadgudba ma ah wayucfaa waa la cafinayaa can maxali istijmaarihi halkii uu dhagaxa kaga isjeystay maxalkii istijmaarka waa la iska cadfinayaa walow xamala mustajbiran qof dhagaxaystay oo dhagax ku isjeystay hadduu xambaarase batalat salaadiisu way buraysaa fil asaxi sida asaxa ah qofkii dhagax ku isjeystay ama soofti ku isjeystay en biyo ku isjeysanin salaadii sidaasu ku tukan karaa markii uu weysaysto waana la cafiraya raadka yarka ah ee ku haraya halkii uu maaragtay ka hisiistay maxaa yeele waxaan ogsoonahay qofka hadduu mar biyo ku hisiisan dhagax ku hisiisto inay meeshii raad ku harayo oo raadka nijaasada dee dhagaxu maydhi maayo sida biyahoo kale marka raadkaasi waa macfu waxaa weye marka salaadiisii waa asaxaysaa laakiin qofkii eh, salaad tukanaya haddii qof mustajmir ah oo yani ku xigo qof dhagax ku istaysay bay isu kala tukanayaan dabeetna qofkaasu xambaarsan yahoo dee maalan meeshii baa ciriirihoo garabka ku haya culayskiisii baa saaran laga cafin maayo salaadiisii way ku buraysaa maxaa yeelay kaa hore markaa laydhi waa la cafinaya qofka mustajmirka ah maxalkii istijbaabka waxa weeye ruksay ahayd laakiin qofkan inuu xambaaro waxaajo oho meesha ku jirtaa ma jirto waaya watiinu shaarici dhoomadii shaarica jidka almutayaqanu ee la hubay nijaasatuhu nijaasadiisa yucfaa canhu waa la cafinayaa camaa shay baa la cafinaya yatacadaru ay adag tahay alixtiraazu minhu in layska ilaaliyo haaliban sida badan wayakhtalifu arrinkaana wuu kala duwan yahay bilwaqti xagga waqtiga iyo mawdicii halka ay nijaasadaasi kaga taalo min athawbi maradii iyo walbadani jirhkiiba shaarica dhoobadiisa la hubo inay nijaas tahay ag lagama hadlayo tii aan nijaasa la hubin dadka jeer yani dhoobada wadada xubadii nijaas tahay wixii la hubo unbaa nijaasa waxaana la hubin fiqiga aslan baa nijaas ku xukmaya marka shaaricii dhoobadiisa la hubo inay nijaas tahay waa la cafinayaa wixii aan laiska halin karin aybaaba ku kaajay dabeeraaba ku kaajay adugaad arkaysa kaadida iyo nijaasadaas marka waa xili roobaad ay dhoobadu badan tahay oo waxaa wey biyihii badan yihiin marka wixii aan laiska ilaalin karin haaliban waa la cafinayaa arrinkaasina waxu isku khilaafayaa buuhi waktiga iyo mawdica marada uu kaga yaalo halkuu marada kaga yaalo iyo jidhka uu kaga yaalo arrinka waxaa loo cuskaday qaacidadii ahayd almashaqatu tajri wa taysiir mashaqadu waxay keentaa fududayn maxaa yeelay aad bay u adagtay in la iska ilaaliyo nijaasadaas qofkii markii uu xaajadiisa u baxo suuqa xilli uu roobkii uu da-ayo ama daaladkii ay soo rogmadeen dee laabudda inay dhoobadii soo gaadho oy biyihii kusoo duulduulaan oo maradii jidh soo gaarhaan marka in layska ilaaliya way adag tahay qofkiina wuxuu u baahnaanayaa inuu salaadii tukado haddii la dhaho maradii iska bedel oo luguhii iska maydh dee way adkaanaysaa marka qofkii asagoo dhoobadii lugaha ku leh oo jidhkiisii biyihii ku duulduuleen iyo wixii dee dhoobadii uu ayuu salaadii iska tukanayaa laakiin shuruud baa loo xidhaya waa inuu yahay wax ay adagtahay la iska ilaaliyo haaliban oo arrinkaasna u kala duwan yahay bui waktigii iyo eh, meeshuu jirka gaadhay maalan xilli roobaadka xilliga eh, waxaa weeyaan eh, roobka uu da-ayo waxaa la cafinayaa waxaan la cafinayna xilliyada kale ee roobka uusan da-aynin cagaha hoose wixii kaa soo gaara waa la cafinaya lakin wixii gacmaha iyo madaxii kaa soo gaara dee la cafin maayo marka horeba ma tartiib socotid maxaa madaxaaga gaadhsiiyey dhoobada shaaricana dhex qaadayso wixii marada agga sare kaa soo gaadhay iyo la maayo laakiin xagga hoose lugaha iyo waa la cafin laskama ilaalin karo baabuurba kugu sayn waa xaalad naadir ah. iska ilaali baabuurta taa la cafin maayo wixii dee biyu baabuurta kugu sayn baabuurta hadday kugu saydho agga cagaha iyo waxaa kaa soo gaadhay dhib male lakin hadduu madaxa iyo soo gaadho dee waa xaalad naadir iska maydha waa xaalad khaas kuwa ah, dadkao dhan kama sino an qaliili dami baraakiisi injirboodada dhiiggeeda kiisa yar ayaa la cafinayaa oo qofkii e, e, nijaas ahaan looga cafinayaa waa waniimi dubaabi iyo daksigii saxaradiisii walasaxu wejkaa saxnimada badan laa yucfaa inaan la cafinayn can kaiirihi waxaan soo tilmaanay kiisa badan walaa qaliilin iyo wax yar oo intashara ku faafay bicaraqin dhidid oo tucraf waa lagu garanayaa alkaratu badnidii bilcaadati caadada ayaa lagu garanayaa qultu waxaan alasaxu wejka asaxnimada badan cinda almuxaqiina culamada muxaqiinta waxaa weeye alcafu in la cafinayo waxaan soo tilmaanay muطlaqan gebi ahaanba iyadoon la kala qaadin wallahu aclam nijaasaadkii la cafinayo mualif halkan ku tilmaamayaa waxaa ka mid ah injirgoodada baasha loo yaqaano dhiiggeeda kiisa yar waa la cafinayaa Ehm, iyo waxaa wey jirta laftirkeeda kaneecadii sidoo kale dhiiggeeda ee marada ay ku reebaysay tagfidii waxaasoo idin dhiiggiisa waa la cafinaya waxyaabaha de aan iska ilaalin karinaya had jeer cayayaanka ee waxaa weeye qofkii dhiig ku reebayaa waa la cafinayaa haddii intay kaneecadii maalan qofkii dhiig ay ka soo nuugto dabeetana ay maradiisii ku tufto waxaa wey waa macfu ama jirhkiisa ama qofkii jirhkiisi ay ku dhimato sidoo kale saxarada daksiga ayadna waa la cafinayaa laakiin wuxuu ihi halkan sida asaxa waxa badan lama cafinayo ee waxaas lasoo tilmaamay dhiiggii jirgoodada iyo saxarada iyo daksiga waxa yar ee waxaa wey dhidid ku faafayna lama cafinayo caadada ayaa lagu garanaya bui badnida lakiin imam nawi kadaba tago wuxuu yihi sida asaxa ah cinda almuxaqiin culamada muxaqiinta ee waxaa weye madhabkii xaqiijisay in dhammaan iska cafinayo gebi ahaanba iyadoo la kala qaadqaadin waxaan lasoo tilmaamay ee cayaanka dhiigooda iyo saxarada daksiga wixii la midka ah ama ha bato ama ha yaraado ama dhidid ha ku bato oo ku faafo ama yuusan ku faafin gebi ahaanba waa la cafinaya maxaa yeele qofki inuu iska ilaaliyo waa adagta wadamu lbatharaati findoobkii dhiiggiisa kalbaraakiiti injirboodadii ayuu la mid yahay matakfiri waqiila waxaa lili incasarow haddii uu jajabiyo qofkii oo buriyo findoobkii falaa lama cadfinayo wadamaamiilu waxaa weeye e, kasoonbaxyadii walquruuxu iyo boogihii iyo wamawdicu اlfasdi halkii qofkuu iska sarsaray wاlxijaamati iyo wamawdic اlxijaamati halkii qofkuu iska toobiyey dhiiggii saaraa qiila waxaa layidhi kalbaharaati wuu la mid yahay findoobyadii oo dhammaantii waa la cafinaya wey ha yaraanahu bato walasax wejka asaxnimadaasa weeye in kaana hadduu yahay miluhu waxaanaan soo tilmaanay yaduumu mid soconaya oo badan aaliban sida badan hadduu soconayo fakal istixaadati buu lamid yahay furankii oo markaas waxaa waajiba inuu qofkii uu dadaalo oo iska ilaaliyo intuu iska ilaalin karo oo markasta meeshii nadiifiyo wa ilaa haddii kale oo wax joogta oo daa'imusan ahayn fakadami اlajnabiyi dhiiggii ajnabiga ayuu la mid yahayo falaa yucfaa markaa lama cafinayo waqiila waxaa yidhi yucfaa waa la cafinaya can qaliili kiisa yar qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay al asaxu wejkaa saxnimada badan annaha dhiigga waxyaabaha soo tilmaami boogihii iyo waxaa weeye kasoobaxyadii wixii la midka ahaa kalbataraati findoobyadii ayay la mid tahayoo waa la cafinayaa kiisa yari kiisa badanba waladharu qowlka adharka waxaa weeye alcafwi in la cafinayo can qaliili dami اlajnabiyi ee qofka kale dhiiggiisa kiisa yar in la cafirayo wallaahu aclam walqayxu malaxdii wasadiidu iyo milalkii kadami dhiiggii bay la mid yihiin wakadaa saasoo kale maaulquruuxi boogihii biyahoodii baa la mid ah waalmutanafitu iyo hambaabuqii alladii kaasoo lahu riixun urle wakadaa saasoo kale bilaa riixin haddii uu yahay midaan ur lahayn fi ladhari adharka ah qultu waxaan idhi almadhabu madhabku waxaa weeye ahaaratuhu inuu aahir yahay mutarafidkaas waa hambaabuqaasi inuu aahir yahay ayaa madhabku yahay muctamadka wallahu aclam dhiigga findoobka waa finka qofka ka soo baxaya wuxuu la mid yahay buu jirboodada dhiiggeedu la mid yahoo waa la cafinaya kiisa yadii kiisa badanba laakiin qowl badan wuxuu leeyahay hadduu qofkii findoobkii uu jajabiyo dhiigga markaa uu ka yimaado lama cafinayo ilaa asaga qofkii u bareeray laakiin sida asax hadduu xataa jajabiyo asagoo salaada ku jira oo dhiig ka soo baxo wax dhiba male wuu ku tukanaya waxaa wey kasoo bixii iyo boogihii iyo halkii qofkii uu iska sarsaray iyo halkii uu iska toobiyey dhiigga ku yaalana laba qowl baa ku jira qowl wuxuu leeyahay wuxuu lamid yahay sida bakaraadkii findoobkii laakiin wejka asax wuxuu leeyahay labaa loo kala qaaday waxaasi wey wax joogto oo soconaya had iyo jeer iyo inuusan ahayn hadduu wax joogta ahu yahay dhabar furankii uu lamid yahay qofki waa inuu ixtiyaadaa oo iska nadiifiya markii xilliga salaada la gaaro oo meeshii mare uu ku duubaa oo uu ixtiyaad sameeyaa haddiise uusan badnayn waxan oo wax joogta uusan ahayn wuxuu la mid yahay dam ajnabi ajnabiga dhiiggiisa waxaa looga jeedaa dhiig aan dhiiggaaga ahayn dhiiggaaga waa lagu cafina lakin dhiigga qof kale kaa soo gaara ama xayawaanka dhiiggiisii wixii la midka ah dhiiggaasa dam ajnabi la yidhahdaa marka dhiiggaas ayuu la mid yahay oo lama cafinayo qowlba wuxuu leeya wix yar waa la cafinaya lakiin imaam nawowi baa ka daba tegay wuxuu ihi sida asax ah dhammaan waxaan soo tilmaanay bataraadku ay la mid yihiin fidoobkii waa la cafinayaa macnaha kasoo bixii iyo boogihii iyo halkii qofku iska tooriye wix lamid waxaasna waa la cafinaya buu sidoo kale qof kale dhiiggii ama dhiig meel kale kaaga yimid dhiiggaagaan ahayn asna wixiisa yar waa la cafinayaa saasuu amaa boogtii Ehm, wixii kasoo baxayay ee eh, waxaa weeye malaxdii iyo milalkii alqeyx waa malaxdii sadiidna waa milalkii labadaaba waxay la mid yihiin buui dhiiggii ayay la mid yihiinoo waxaa weeye ehm, waa si tafsiilka hadda nasoo dhaafay waa la cafinayaa ila dhiiggiiba asalkooda ahaa sidoo kale boogta biyaha ka imaanaya iyo waxa loo yaqaano eh, hambaabuqa asna waa la cafinayaa haddii uu ur leeyahay w lakin hadduusan ur lahayn isna saasoo kale waa la mid lakin culamada ka dabtag wuxuu hi haddii uusan urba lahayn ambaabuqaasi waa daahir ee nijaasba ma laha macnaha qofkii haddii biyo ay galaan jirhkiisii dabeetana biyahaasi urba aysan lahayn oy biyihii dilaacaan wax haba yaraatee nijaaso oy yihiin ma jiro xataa baradii kama nijaasaynayaan hadday gaadhaan waa shay daahira wey walow qofkii hadduu ku tukado binajisin nijaas nijaasadaasoo lam yaclamu uusan ogeyn wajaba waxaa waajiba alqadau inuu soo qalayo salaadii fi ljadiidi qowlka jadiidka ee muctamadka ah wain calima hadduu ogaado nijaasadii uma dabeetana nasiga u hilmaamo wajaba waxaa waajiba alqadau inuu soo qaleeyo cala lmadhabi sida madhabka ah qofkii haddii uu ku tukado nijaaso uusan ka wadqabin marihiisa nijaasada ku taallay muusan ogeyn markii uu tukaday kadib ayuunbu ogaaday qofkii waxa laga rabaa salaadii inuu soo celiyo hadduu salaadda waqtigeeda joogana waa icaado uu soo celiyo salaada hadduu waqtigeeda tagana waa qallo oo uu soo qallayn maxaa yeelay wuxuu ka tegay shardi shuruudi salaada ka mid ah oo ah ijtinaabu nijaasa shuruuddana sideedaba way ka adag tahay waxyaabaha kaleo waxaa weeye shardiga kas iyo kababa hadduu qofka oga tago salaadii wuu soo celinayaa maxaa yeeley min baab waxay ka mid tahay alaxkaam alwadciya marka qofkii wuu soo qalaynayaa salaadii qowlka qadiimka jid kasoo horjeeda wuxuu leeyahy ma soo qalaynaya maa qofkani waa macduur waayahay haddii qofkii nijaasadii u ogaa dabeetana uu lahaa ad iska maydhid laakiin wuu hilmaamay inu iska maydho uu ku tukaday dabeetana markii uu tukaday kadib uu soo xusuustay inuusan nijaasadii uusan iska maydhin uu ku tukaday markaasaaba ka sii mudano waxa weeye qalle ayaa laga rabaa maxaa yeele marka wuu hogaabiyeba kaa hore muusan ogeynba nijaasada marka isagoo og ayuu ka gaabintay sida uu iska maydho dabeetana wuu iloobay uu ku tukaday min baabi awla markaa wuu soo qalaynaya salaadii wallahu tacala aclam wsal allah waslm nabina mxamed